bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilh rb العaalamiin ثuma الصlaaة والسlaam عlى rasuuli اllahi الأmin وعlى آlih وصxaabatihi أجmaعiin faxadaثnii jamc min الshuyuuخi aakhiruhm shaykhuna aلsheikh صالح بn cbdالlah الcusaymiy غafar allah lah wlahum جamiعا bsnaadi kuli minhm ilى sfyan bn cayna can cmr bn dinar can abi qabusa mawla cabdillahi bn cmr caas can cabdillahi bn cmr caasi radi allahu tacala anhuma qaal qaala rasuulu اllahi slى اllahu عalayhi وآlih وslm alraaximuun yarxamuhum الرaxman irxamu man fi اlardi yarxamkum fi الsma wmin طrائq الرحmة رحmة للمcalimiina bاlmتaclimiina بإqrاء usul الmتun khاصة usul xadiiث المصطفى والrasuل المجتبى slى اllah عlyh وعlى آlih وصxaabati أجمعين yfuz بsacاaت الcجل والآجل fahada huwa الmجلس الثاmin min majalis إqrاء وشharxi kitaabi macaalim السuنة النbوية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 rabbigeen subxaana wa tacaala ku tilmaamay wamaa qataluuhu walaakin shubbiha lahum nacam wamaa salabuuhu hay aayadda ii sheega wamaa qataluuhu wamaa salabuuhu walaakin shubbiha lahum ma ayna dilin saliibna ma ay saarinoo saas uma ay taagin laakiin nin isaga loo ekeysiiyey ayay sidaa yeeleen aayadda kale waxay ahayd bal rafacahu allahu ilayh ilayh ilaahay baa xaggiisa aadiyey oo kor ayaa la aadiyey waa tii uu rabbigan yidhi subxaana wa tacaala marka nebi ciise oo maqan oo ilaahay uu kor u qaatay subxaana wa tacaala gaaladii yahuuddeedna uu ka badbaadiyey inuu soo degi doono ayuu baabkan u baab yahay akhir ah, mxuu ahaa alwaqt aw aakhir aw qurba qiyaami saaca xadiidka boqol iyo todoba iyo sideed soddonaad can abi hurayrata waxaa laga wariyay cabdiraxmaan sakhi dawsi qala wuxu abu hurayra radia allahu taca anu qala qaala rasul rasul kale wuxuu yidhi sala allahu calayhi waaalihi wasalam waladii allih baan ku dhaartay nafsii naftayda ay biyadihi gacantiisa ku sugan tahaye oo isaga subxaanah wa tacala gacantiisa ku sugan tahay sugnaashadana isaga ayaa ogsan subxaanah wa tacaala layuushikana waxaa dhow an yanzila inuu soo dego fiikum dhexdiinna ibnu maryama maryam canugeedii ama ina maryam xakaman xaal uu yahay mid idinkala xukuma oo qaadi ah muqsitan weliba cadaalad inku kala xukumi oo fayaksira yaksira uu jebiyo asaliiba saliibka gaalada ay wataan kirishtanka ay wataan oo saddex geesoodka uu jibiyo awa yaqtula uu laayo alkhinziira doofaarkana uu baabi'iyo aw yadaca uu dejiyo uu meesha ka saara aljizyata gaaladii jizyada laga qaada iyagoo gaalnimo inay ku baaqi noqdoona jizya laga qaado loo ogolaa uu meesha ka saaro islaamnimo waxaann uu ka diido aw yafida almaalu maalkana uu shubmo oo aad u bata xataa laa yaqbalahu ilaa uusan ka aqbalin axadun qofna taas ayaa dhow ayuu nabigeen le sala allahu caleyh ali wasalam markuu soo dega marka sifaadka iyo waxyaabaha uu qabana ayuu nabigeenna cadayna sala allahu calayhi waali wasalam wuxuu leeyahay xaakim weliba cadaalad ayuu ahaanayaa saliibka ay maanta gaalada wataan oo ay tusaale ugu dhigayaan nabi ciisa geedkii lagu taagay siday iyaga u malayeen oo muxuu aha looga ekaysiiyey saliibka isaga ah ayuu jejabin doonaa oo baabi'in doonaa kaniisadaha kan saara noqoya iyo kan ay wataan noqoya iyo kan mid kale ha noqdaba sidoo kale doofaarkan uu baabi'in doonaa nabi ciise calayhi wacalaa nabiyina salaatu wasalaam gaalada inta hadda adduunkan ku sugan yihiin khaasatan ahli iyo majuusta calaa adhari aqwaali ahli cilmi waxaa laga qaadi karaa jizya oo in laga qaado oo lagu baaqi yeelo gaalnimadooda ayay diinta muxuu ahaa ogoshahay jizyana laga qaado laakiin markuu nabciis soo dega calayhi wacala nabiyi salaatu wasalaam kama yeelay arrinta qof gaal gaalla ah inuu adduunkan ku baaqi noqdo kama dhegaysanayo inuu islaamo iyo inuu baabi'iyo labada mid uu yeeli weeyaan wayafiida almaal maalkiina aad buu u badan doonaa oo waa tii aan xali soo marnay oo ahayd halkii rumaan halka xabuur rumaanka ayaa ku filan dad dhan oy harsanayaan oy cunayaan hal neef ari ah caana laga soo lisay ayaa jilib dhan ku fillaani waa tii xali aan soo marnay weeyaan zaada wuxuu ku kordhiyey fii riwaayatin riwaayad oo lahuma imaamu muslim iyo bukhaari isla soo saareen xataa takuuna ilaa ay ka ahaata alsajdatu alwaaxidatu halka sujuudda ah khayran mid ka wanaag badan oo ka khayr badan min addunya adduunyada iyo wamaa fiiha iyo gudaheeda wuxuu sugan adduun oo dhan u macno beela weeyaan haddana maanta waxaa laga yaabaa kun sujuudood iyo boqol kunoo shilin in qofka ay boqolkan kunoo shilin uqiimo badnaato uma intaa kadib yaquulu u yiha abu hurayrata abu hureyre yia saasuu dhihi jiray uma intaa kadib yaquul wuxuu dhihi jiray abu hurayrata abu hureyra waqra'uu akhriya in shi'tum haddii aad doontaan wain min ahli اlkitaabi ilaa layu'minanna bihi qabla mowtihi wa yowma alqiyaamati yakuunu calayhim shahiida wain min ahli اlkitaabi qof ahli kitaab ma jira ilaa hadduu jira layu'minanna wuu rumayn nabi ciisa bihi isaga ayuu rumayn nabi ciise qabla mowti intuusan dhimanin ka hore wa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamana yakuunu u ahaana calayhim dushooda shahiid midku marqaati ka furo qof kastoo ahlu kitaab markii nafta ay ka dhacayso nabi ciise inuu muxuu aha nabi alla ah uusan ahayn ayuu rumaynaya lakin xilliga asaga waxba mataraysa weeyaan wa fii riwaayati riwaayado lahumaa bukhaari muslim muxuu aha u kayfa waa kayfa antum adinka sidee ama xalkiina siduu noqon doonaa idaa nazala hadduu soo dega ibnu maryama maryamo canugeedii ama ininkeedii fiikum dhexdiina wa imaamukum imaamkiinana uu minkum adink idinka mid yahay adinkoo imaam lah oo waxaa weeyaan madax iyo imaam salaad inka bixisa amaba imaam rasmi lah markii aad nabi ciise idiin soo doga xaaladinin siday noqon doontaa weeyaan xadiidka boqol iyo sideed iyo soddonaad can mujamic ibnu jaariyata waxaa lagu yih alansaari radia allahu tacala anhu arda qaala wuxuu yidhi mujamic samictu waxaa maqlay rasuul lahi baan ka maqlay sala allahu calayh waali wasalam yaquul isagoo la yaqtulu bnu maryama ina maryam wuxuu dili doonaa addajaala dajaal ayuu ku dili doonaa bibaabi luddin meesha baabuladda la yidhaahdo oo qaryada iyo tuulada baytulmaqdis ku dhegan ayuu ku dili doonaa saas ayuu nabigeen leh sala allahu calayh waslem xadiidkan imaam tirmidi ayaa soo saaray waana xadiid saxiixa ah. waa horay waa usoo marnay oo markii aad arko nabi ciisa uu indhaha saara yaduubu kamaa yaduubu lmilxu filmaa cusbada uu biyaha markii lagu dhex rida ay maxaa u baaba'do oy ugu dhalaasho ayuu ugu dhalaala weeyaan saasuu u dhintaa xadiidka boqol iyo sagaal iyo soddonaad inuu muxuu ahaa riwaayaad kalena waxaa weyaan waxay caddaynayaan in eh, nabarna uu la jiri doono labadan isma diidaayan weyaan in nabar lagu dhufto uuna dhalaalo wax isdiidaa ma ahan xadiidka boqol iyo sagaal iyo soddonaad can abi hurayrata waxaa laga weri cbdiraman skri dawsi ana nabiya nabigeena sal sl qal nabigen wuxuu yidhi laysa ma ahanin bayni aniga dhexdayda iyo wa baynahu nabi ciise dhexdiisa nebiyu nabi maahan yacni ciisa nabi ciise ula jooda nabi noo dhexeeya anigii asaga ma jira weeyaan nabi ciise calayhi salaatu salaam iyo nabi maxamed calayhi salaatu salaam wax nabiga udhexeey ma lahan wa inahu nabi ciisena naazilun wuu soo degi doonaa fa idaa ra'aytumuuhu markaad aragtaan facrifuuhu garta oo tilmaamtiisaan idiin sheegaya garta weeyaan rajulun waa nin marbuucun dhexdhexaad ah. marbuuca waa dhexdhexaad weeyaan ila alxumrati waalbayaad wuxuu weliba u dhow yahay ilaalxumrati casaan iyo walbayaadi cadayn cadaan ayuu udheeeya intaas u udheeeya weyaan bayna mumasratayni bayna mumasratayni laba mara ama laba go' ama laba muxuu ahaa libis oo la huruudeeyey amaba kalar iyo muxuu ahaa raangi la mariyey ayuu muxuu ahaa wataa oo huwan yahay oo libisan yahay weyaan waa tii xali mahruudatayn aan soo maraynay kaana ra'sahu madaxiisa waaba isagoo yaqturu dadi oo biyo ay ka da-ayaan wain lam yusibhu balalun yuusan xataa qoyaan taabanin waa quruxda iyo u uu qabo weyaan fa yuqaatilu nnaasa dadka ayuu kula dagaalami doona cala alislaami islaamnimada soo gelitaankeeda kula dagaalami doonaa gaaladii oo fa yaduqu wuxuu muxuu aha tumi doonaa baabi'in doona jijibin doonaa asaliiba saliibka masalabaha ay gaalada wataan ayuu baabi'in doonaa wayaqtulu lkhinziira doofaarkana wuu layn doonaa wayadacu ljizyata jizyadiina wuu ka diidi doonaa gaalada maha kullaha dhammaanteed ila islaam islaamnimada mooyane intii kaloo diinhayd ayuu rabbiga subxana watacaala baabi'ini ood macna tiri tabartiri weeyaan wayuhliku uu halaagi uu dili almasiixa adajaal kii isha masaxnaa oo beenaalaha ahana wuu dili fayamkuhu kadibna nabciis wuxuu ku nagaanay fi lardi ardada arbaciina sanatan afartan sana ayuu ardada ku nagaanayaa uma intaa kadib yutawafa yutawafa waa la oofsani fayusallii calayhi almuslimuuna muslimiinta ay ku tukan doonaan saas ayuu nabigeen cadayna sala allahu aleyh ali waslem xadiidkan abu daawuud ayaa soo saaray waana xadiid saxiixa baabu uluuci shamsi min maqribiha qoraxda oo qorax muxua dhankaa u dhacaysay ka baxday iyuu baabkan u baab yahay xadiidka boqol iyo afartanaad abi hurayrata waxaa la wariyey cbdiraxmaan sakri dawsi radia allahu taca anu arda ana rasula rasulka al sal sl qal nabigeen wuxuu yidhi laa taquumu saacatu saacadda ma dhici doonta xataa tatluca ilaa ay ka soo dhalata ashamsu qoraxdii min maqribiha dhankaa u dhacayso fa idaa alacat haddii ay dhalato oo fara'aha naasu dadka ay arkaan aamanuu way rumeeyaan ajmacuuna dhammaantood ahlu iimaan bay noqonayaan gaaladii dhan fadalika arrinka isaga ahna xiina goor wayaan uu rabbi dhihi doon rabbi dhahay ama rabbi uu sheegay laa yanfacu nafsan iimanuha lam takun aamanat min qablu aw kasabat fi iimaaniha khayra waa maalinta laa yanfac uusan wax u taraynin nafsan naf iimaanuhaa iimaankeeda waxuma taraayo naftaasoo lam takun aanan ahayn aamanat mid rumaysa min qabli horan oon alla rumaynin maalinta id imaan ay la imaadday waxba matalaayo aw amaba imaan bailaheda kasabat aan ku shaqaysanin fii iimaaniha iimaankeeda khayran aan kula imaaninna khayrka asaga wax umatara saasuu rabbigeen le subxana wa tacala marka labadaa qofba qoraxda marba dii xag ka baxdo wax umatarayso qof aan islaam ahayn oo islaam islaamnimo wax uma tarto qof islaam ahaa laakiin acmaal wanaagsan la imaanayn oo markuu qoraxdaas ka soo baxda arki asna waxa weyan baabka towbada waa laga xihay walataquumanna way dhici doontaa oo istaagi doontaa oo istaagi doontaa assaacad saacadda qiyaama waqad nashara walaal qad nashara waqad nashara walaal qad nashara arajulaan wala taquumanna way istaagi doontaa saacad saacadda qiyaama waqad nashara arajulaani laba iyadoo ay fidiyeen fawbahumaa maradoodii ay kala iibsanayeen baynahumaa dhexdooda falaa yatabayacaani ay kala gadan doonin markay saa u kala fidiyaan oo muxuu ahaa kii gaday kii muxuu ahaa gadanayay ay saa u kala rogaan ay qiyaamada ku dullacaysaa lagama gaarsiin karo marka in la kala gato walaa yawiyaanihi mana duubtaan oo intuu nin duubta nin kale bac uguma rido weyaan amaba uma mxuu ahaa ma siiyo weeyaan walataquumana saacad saacad qiyama way dhici doontaa waqad insarafa walaal qad insarafa iyada uu soo noqday alrajulu ninka uu la soo laabtay bilabani liqxatihi hashiisa irmaanka ahayd oo caanaha lahayd caanaheedii iyada uu la soo laabtay ayay mxua dhici doontaa qiyaamada falaa yacamhu ma quuto marka oo caanihii inuu qurquriyo u dhamo suuragal uma noqoto weyaan maxaa yeele nafti ayaa ka dhacayso wala taquumanna way istaagi doontaa asaaca saacadda qiyaama wa huwa qofkana yaliitu uu toostoosini uu dhoobi uu isku hagaajini xawdahu darkiisii uu ku waraabin lahaa xoolihii falaa yasqii fiihi darka isaga ahna cidkmxoolihii kuma waraabin doono weyaan wala taquumana saacatu saacadda qiyaama way waqad rafac walqaad rafaca qofka isagoo kor u qaaday aklatahu luqmadiisi iyo cunadiisii ilaa fiihi afkiisa falaa yadcamuha ma quudanayo oo muxuuah afki inuu geliyo suuragal ma noqonayso saacadda marka saas ayay u degdeg badan tahay oo markay dhacaysa waa ilbiriqsi iyo wax kasii yar saas ayuu nabigeen cadayna sala allahu calayh wali wslam xadidkana muttafaqun caleyhi weyaan baabu taqaarub zaman zamanka usoo dhawaashada usoo dhawaanayuu baabkan u baab yahay inay calaamada qiyaama ka mid tahay xadiidka boqol iyo can abi hurayrata waxaa laga wariyey cabdiraxmaan sakri dawsi radi allahu taala anu arda raawiyat alislaam qala wuxuu yidhi abu hurayra qaala rasul rasul al wuxuu yidhi sal l slem laa taquumu saacatu saacadda qiyaama ma dhici doonta xataa yataqaaraba azamaan ilaa zamanku isaga soo dhowaado oo fa takuuna ay ahaata asanatu sanadkii kashahri bil oo kale ay noqoto sanadkii sanadkii dhan wuxuu noqonayaa bil oo kale waa maanta wax aan aan joogno wax ku dhow xaqiiqatan wayakuuna u ahaada ashahru bishiina uu noqdo kaljumcati usbuuc oo kale watakun ay had aljumcatu usbuucina kalyowmi maalin oo kale aw yakuna u had alyowmu maalintana kasaacad saacad oo kale watakuna ay had asaacatu saacaddana kaxtiraaqi sacfati calaynimireedka kaxtiraaqi sacfati calayn-timireedka gubashadeeda alkhawsati ee weliba muxuu ahaa laga dhigay wax wax lagu xiro calayn-timireedka waxay la timirta calaynteeda waxay isku dhow yihiin calaynta baarka ay isku dhow yihiin ama aloolka ay isku dhow yihiin oo dirmaha iyo saliyada iyo ay ka samaystaan dadka beeroleyda iyo dadka webiyada jooga marka calaynta iyada ah ayadoo qoyan inay gubato waa adkaanaysaa laakiin marka inta la qabto iyada wax lagu xiro oy qallasho haddii kibriid saa looga taabto daqiiqada ay ku gubataa saacadii oo dhanna waxay noqonaysaa daqiiqadoo kale weya macnaheeda saas weeyaan kaxtiraaqi sacfati calayntimirad say u gubata alkhawsati waliba wax lagu xiray oo xeraga laga dhigtay si u gubata mxuu ahaa saacadii degdegtaasay qabtaa weyaan marka nabigeena wuxuu ku cadaynaa xadiidkan sala allahu calayh ali wasalam in zamanku isu soo dhowaan doono arrintan wax badan oo ka mid ah waan aragnay imaam axmed xadiidka soo saaray sanadkiisana waa saxiix calaa sharti muslim baabu kalaami sibaaci waghayriha dugaagta duurjoogta hadalka ay hadli doonaan iyo wixii la midka duurjoogta ayuu baabkan u baab yahay weeyaan oo qiyaamada calaamadaheed inay ka tahay ayuu nabiga noo cadayn doona sal alla alay slam xadiidka boqol iyo labaiy afartanaad can abi saciid alkhudri waxaa lg radi allahu taala an qala rasul rasulka al wuxuu yidhi sal slm waladii alih baan ku ku sugan tahay laa taquumu saacatu saacad qiyaama dhici doonta xataa tukalima asibaacu ilaa ay kala hadasha alinsa dadka ay hadasho dugaagga ayaa dadka la hadli doona wa xataa tukalima arajula ninka ilaa ay la hadasha cadbatu sawtihi jeedalkiisa afkiisa hore ilaa uu qofka ninka kala hadla weyaan jeedalkaad usha aad wadatay oo wax ku garaacaysay afkii hore kula hadli iyo iwashiraaku naclihi kabihiisa fandhalka udhexeeya oo labada farood loo geliyo fandhalkaa yar waxaw ilaa qofka kala hadla wayan aw tukhbiruhu ay u sheegta fakhiduhu bawdadiisa ay u sheegta bimaa axdaa wix ay soo dirsiiyeen ahluhu reerkiisa min bacdi gadaashii caruurtiisa noqdeen reexaasuu yahay wixii ka cusub isagoo maqan ilaa adbawdadiisa ay u warranto waxaa weeyaan qiyaamada ma dhacda culimada qaar marka waxay leeyihiin telefoonkan <laughs> meesha lagu wata qaara saas ku fasira aan arkay laakiin waxaa weeyaan waxyaabaha qaar maogtahay waa iska ijtihaad qad yusiib wayukhti xadiidka xadiis imaam tirmidi u soo saar wa xadiis saxiixa ma laazima in lagu wato fakidka mararka qaar jeebka la gashtaa oo in kastoo dhakhaatiirta eh, wadnaha uma in kor la geliyo baabu daabbati lardi daabada arada ka soo baxaysa oo dadka calaamayn doonta ayuu baabkan u baabiyay xadiidka boqol iyo saddex iyo afartanaad can abi ufayl waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi abu ufayl ninka la yidhahdo raximahullah kunnaa waxaan ahanay juluusan kuwa fafadhiya cinda xudayfata imlyamaan saaxibi sir rasul lah sal l slm radi allahu taca anu arda fadakartu waxaan sheegay marka addaabata daabada soo bixi doonta oo xali ragga qaaroo saxaabada cbdillahi bn camr bin caws in wayan filaya ay ku tilmaameen inay tahay daabada jasaasadii ay tahay ay ku sheegeen amaba keyrkeed ay tahay walcilmu cind allah waa iska ijtihaad cabdillahi bin camr bin caasna waa taqaanaano kutubtan israa'iiliyaadka ayuu wax badan ka akhriyey kutub ahlkitaab ayuu wax ka akhriyey saxaabada marka dhankaas wax ka yaqaan ayuu ka mid ahaa fa qaala xudayfat wuxuu yih taala anu arda innahaa takhruju way soo bixi doontaa alaaa kharajaatin saddex bay soo bixi doontaa fii bacdi albawaadi baadiyayaalka qaarkood ay ka soo bixi doontaa saddex jeer uma kadibna takmunu way qarsoomi doontaa bud ayay soo dhihi waa qarsoomi waxaa marka la dhihi karaa bixitaanka soo baxaysa waxaa ka mid ah, ay tamiimi daari soo arkeen ka mid oo indhaha ay saareen suuragal waa la dhihi karaa walcilmu cind allah laakiin abwaabtaas haybiyaadka iyo waxyaabahan uu nabigeena ka warramay sala allahu alay wasalam muhiim aad ah oo dalabato cilmiga dadka culimada akhyaarta inay ka digtoonaadaan muhiim aad u ah. markuu imaada xadiidka in la yidhaha xadiidka wuxuu sheegaya waa xadadkan waa halis halis weeyaan wadaad meelaha yurubta jooga ayaa mar waxaan ka dhagaystay cajal wuxuu leeyahay qasriga ku yaalla magaalada madiina oo jaamacadda madiina dhanka galbeedka qasriga ka xiga oo boqor fahad uu dhistay xilliga u noolaa haddana boqorrada sacuudiga ay kii qabtaba uu muxuu ahaa guriga ah qasrigiisa meesha dajaal baa loo dhisay dajaal xadiidkuu nabigeena sheegay sal alla ly slm sibaaqulmadiina ayuu dajaal kusoo degaa uu yidhi waa qasriga isagaa loo dhisay majmac yuu la hadlayaa dad baa cajal waa laga duubay wamaa ilaa dalika marka inzaalka axdaas iyo arrima dhacan nusuusta lagu dejiyo arrinta ayad arin sahlan maahan wamaa yudrika in dajaal loo dhisay in dajaal loo dhisay maxaa ku ogeysay nabigeena wuxuu shegay sal sl sibaaq almadiina magaalada madiina caraseelkeeda dhanka juruf meesha la yihahda inuu kusoo degi doono nabigeena shegay sal alla alay slam laakiin qasriya dajaal udhisaa muxuu ahaa loo dhisaa waa baab kale moogta iska cajaa'ib badan wa marka xitaa qofka hadii aad naceb tahay tusaale ahaan boqorfahadkaas iyo ummaddii halkaad joogta aduu hadda qofka necab yahay nusuusta madaxeeda waxbaa soo laabin nusuusta waa nusuus naceybkaada iyo qofkaan saa isku tihiin waa baab kale iyo isaga shaqadiisa waa baab kale marka nusuusta waa muqadas waa in la ilaaliyo oo qofka nusuust uusan ku ciyaarin ayib marka waa suuragal inaad telefoonkaas usku noqdan waa suuragal inay wax kale yihiin waa suuragal walcilmu cind allah nacam ayib laakiin nabigeena suu sheegay sal l slam inuu sheegi doono ayuu sheegay nacam ayib waayahay can abi ufayl aan ku noqdo xadiidka saddex iyo afartanaad bacd almia boqol iyo afartan iyo saddexaad can abi ufayl waxaa lagu wari qal wuxu abu ufayl kunaa waxaanan juluusan kugu fafadhiyo cinda xudayfata fadakartu waan sheegay addaabata daabadii ayaan sheegay faqaala xudayfata ee wuxuu yihi radi allahu taala an arda inaha daabadii takhruju way soo baxaysaa alaaa kharajaati saddex soo bixitaan fii bacdi albawaadi baadiyaalka qaar uma takmunu kadibna way qarsoomi uma takhruju xataa yudcaruu ilaa laga argagaxgeliyo ducriga qofka markaad argagax ku dhacayaa dacura la yidhahdaa wa xataa tuhriiqa fiiha alumaraau dadkii madaxda ahaa umarada ahaa ilaa ay ka daadiyaan addimaau xataa tuhriiqa ilaa ay ka daadiyaan fiiha iyada sababteed alumaraau qolyihii umarada ahaa addimaa dhiigyaal ay u daadiyaan ama ha isku khilaafo amaba sidii loo laqmi lahaa muxuu aha lagu isku qabto ama sheeka dadka ay sheegayeen muxuu ahaa dadka intay ka cabdoomaan ha lagu laayo taas ilahay baa ogsoonsayta laakiin umarada dhiig bay u daadinaan ayada sababteed waay uma intaa kadibna takmunu way qarsoomi qaala wuxuu yidhi fabaynamaa goor annaasu dadka cinda acdami almasaajidi masaajida kan ugu weynaanta badan wa afdaliha kan ugu fadli badan wa ashrafiha uguna sharaf badan ay yihiin oy la joogaan xataa qulnaa ilaa aan ka dhahna almasjid alxaraamu masjid alxaraamka waa hadalkaas yaadhihi xataa qulnaa yaadhihi abutufil yaadhihi amaba waa dhihi eh, ninka la yihahdo eh, mxuu ahaa eh, abu tufayl aya dhihi nacam xataa qulnaa inaan ka dhahna almasjid alxaraam wamaa samaahu manuusan magacaabin xudayfe id irtafacat ilardu arladii ayaa waxaa weeyaan id irtafacat ilardu arladii ayaa marka mxuu aha kor u soo kacday o wayahrabu naasu dadka way cararayaan weyaan wayabqa waxaa kadibna hari doona caamatun dad mxuu ahaa gruub ah ama badnaan oo min almuslimiina ka mid yaquuluun waxay leeyihiin inahu shaniya lan yunjiina nagama badbaadiya min amri illah amarka alle shay-un shay fatakhruju kadibna way soo bixi daabadii fatajluu waxay faydi wujuuhahum dadkii muminiinta wajiyaalkooda ka faydi oy muxuu ahaa dhalaalini xataa tajcalaha ilaa ay ka yeesho kalkawka kalkawaakibi xidigaha adduriyati ama duriyatu ee waxaa weyan dhalaalaysa oo iftiimaysa ay ka dhigto weyaan wejiyaalkay u buraashiyo ay u nuurinaysaa weeyaan wa tatbacu nnaasu wa tatbacu nnaasu dadka waxay raacayaan jiiraanun jiiraan bay raacayaan oo fi ribaaci xagga deegaanka ah arabc rabcu lqowmi qofka waxa weeyaan deegaankiisa iyo tolkiisa iyo weyaan naam wa tatbacu nnaasu dadka waxay raacayaan jiiraanun bay raacayaan fi ribaaci oo xagga deegaanka ah jiraankula ah shurakaau ay wadaagaan fi lamwaali xoolaha iyo asxaabun asxaab ay ku yihiin filislaam islaamnimada ayaa israaci doona ayuu nabigeena cadayna sala calayhi waali wasalam intainta dambe watatbacu nnaasu jiraanun fi ribaaci shurakaau fi lamwaali waasxaabun fi lislaami sidaas ayay iigu muuqataa inuu macnaheeda yahay laakiin macnaheeda rasmiga alcilmu cinda allah shuraaxda kutubo badan baa u noqday laakiin macno aan ka dharga oy shaafiye umaanan helin qofkii helahana soo wargeliya insha allahu tacaala qaala dahabi calaa sharihima buhaari muslim shardigooda ayuu mxua ku sugan yahay ayuu yidhi weyaan xadiidka iyo afar iyo afartanaad can abi hurayrata taala arda ana rasula rasulka al sl sl qal nabigan wuxuu takhruju daabbatu daabadii ayaa soo bixi doonta wamacaha daabada waxay wadataa khaatamu nabi sulaymaan khatmigiisii iyo muxuu ahaa shabadiisii ayay wadataa kow ibnu daawuud iyo wacasaa muusa nabi muuse ushiisii ayay wadataa ibni cimraan alayhi wala nbi slatu wasalaam fatajluu waxay faydaa oy nuurisaa wajha almumini qofka muminka wejigiisa bilcasa usha ay ku faydaa saasay u marinaysaa kadibna wejigu dhalaalaya wa takhtumu waxay mxuu ahaa dhaawacdaa ama ay goysaa anfa alkaafiri qofka gaalka ah sankiisana bilkhaatimi khaatami shabadii ama moorigii ayay ku goysaa ay ku dhufataa weyaan ay ku madoobaysaa xataa ina ahla alxiwaa ahay xataa ina ahla alxiwaa dadka xaafadda wada degan layajtamicuuna ilaa ay ka soo ururaan oo fa yaquulu uu yidhaha haada kan uu yidhaahda yaa mumin wejiga dawacadii moogta yaa mumin uu yidhahda wayaquulu uu yidhaha hada kan yaa kaafir wejiga ayaa muxuu ahaa go-on oo calaamadaysan yaa kaafir u yidhaha weyaan xadiidkaas alimaam tirmidi ibn maaja ay soo saareen sanadkiisuna waa daciif weyaan laakiin manaha macnahaas macno u dhow waa kiina soo maray oo inay calaamaynayso oy gaal iyo muslim kula qoraysa waa kiina soo maray weeyaan baabu maa jaca bishani yajuuj maajuuj juuj iyo majuuj yajuuj iyo majuuj wuxuu ku soo arooray baabkan u baab yahay xadiidka boqol iyo afar ah, shan iyo afartanaad can abi saciid alkhudri waxaa laga wari radia allahu taala anu arda sacd malik bn sanaan ana rasul rasulka al sl slm qal nabigan wuxuu yidhi tuftaxu waxaa la furi doonaa albaabka ay ka soo galaan ama ay ka soo burqanayaan laga furi doonaa yajuuju yajuuj iyo wamajuuju fayakhrujuuna way kama qaala tacala alla suu u yidhi wahum min kulli xadabin yansiluun meel kasta oo sara way ka soo shumayaan kasoo hoobanayaan fayacumuuna alarda aradii ayay camimayaan oo meel walba ayay taagan yihiin weyaan wayanxaazu haahay wayanxaazu minhum waxaa ka gaashaamani ama ka gabani almuslimuuna muslimiinta duurisiina waa tii ay fuulaayeen uu muxuu ahaa nabigeenna calayhi salatu salaam sheegay xadiidkaan xataa tasiira ilaa ay ka ahaata baqiyat lmuslimiina muslimiinta kuwuu soo haray fii madaa'inihim magaalooyinkooda iwa xusuunihim dhufaysyahooda wayadumuuna ilayhim ay usoo dumayaan mawaashiyahum xoolahoodii ay usoo dumayaan meel bay marka ay kulli ay mxuaha ku gabanayaan weyaan xataa inahum xataa inahum ilaamaa iyaga layamuruuna ay soo maraan inahumtaas waxay u noqonaysaa juuj iyo yaajuuj iyo maajuuj inahum ayaga la yamuruuna kuwa soo mara ay noqdaan binahri webi oo fa yashrabuunahu ay cabaan xataa maa yadruuna ilaa ayna ka garin ay ka garanayn xataa maa yadaruuna dhacafun xataa maa yadaruuna ilaa ma ay ugu tegin fiihi webiga gudihiisa shay-an waxna oy eber ka siiyaan weyaan ay ka mahsadaan ka dhammaystaan fa yamuru kadibna uu soo mara aakhirum kooda u dambeeyey calaa aarihim raadkoodii fayaquulu uu yihahda qaa'ilhum midkood uu yihahda laqad kaana lawallaahi baan ku dhaartay qad kaana waxaa ahaaday ama kaana waxaade bi hada makaani booskan maratan wakti maa un biyo ayaa ahaada weyaan ilaa u ka yirah weyaan isla socday oo isdaba socdaya mxua saas qeybta dam ay leeyihiin wayadharuuna cala alardi arada ay ka qaalib noqonaan way qabsanayaan arada adunka dhan qabsanayaan kow fayaquulu qaa'ilu midkood ayaa wuxuu dhihi haaulaai kuwaan ahlu ardi ahlu arada qad faraqnaa minhum waan ka faaruqnay waan ka adkaanay meel ayaan saarnay walanaazilanna waan u bambaxaynaa oon la lagdamaynaa oon la dagaalamaynaa ahla samaai ahlu samadan la dagaalamaynaa marka munaasalada waa qofka inuu yihahdo yaa soo bixi yaa ila lagdami weyaan la dagaalami mubaaraso iyo munaasalo iyo waxaa weyaan musaaracada iyo waa isku dhow waayahay xataa ina axadahu midkood la yahuzu u tuuri warankiisi ila samaai samada u warankiisu cirka u tuuri amaba falaartiisu cirka u tuuri weyaan ay soo laabata mukhadabatan iyada oo lagu dharoobay oo la soo marmariyey bidami dhiig fayaquuluuna waxay leeyihin marka qad qatalnaa waxaan dilnay oon laynay ahla samaai ahla samada waan laynay ay soo loo soo celina waa lagu imtixaamay fa baynamaa goor ay ayaga kadalika arrinka ay ku sugan yihiin id bacaa allahu allah weyne wuxuu usoo diray dawaaba daabooyin iyo muxuu ahaa noolo ayuu rabbi usoo diray ka naqfi aljaraadi hallaha amaba ayaxa galluunkiisoo kale ah xaalina waa ti aan sheegnay galuunka amaba sangalka xoolaha sanka gala weyaan fata'hudu kadibna markaasay ka qabanaysaa biacnaaqihim qoorahooda ay ka gelaysaa fa way dhimanayaan mowtal jaraadi ayaxsudu u halaagsama ay u halaagsamayaan ay u dhimanayaan weyaan yarkaw bacdum bacdan barkood barka kale ay dul fuulayaan oo isku duldaadanayaan way isku dulbaaba'ayaan fa yasbixu lmuslimuuna muslimiintu waxay ahaayanayaan laa yasmacuuna kuwa aan maqlin lahum ayaga asan xisan niminka buuqaay oo bulaamaayey oo intugaantamaray haba yaraatee dhaqaaq ma lahan dhawaaqna ma lahan fa yaquuluun waxay leeyihin marka muminiintii man rajulun nin waa kee keebaa nin ahoo yashri iibina nafsahu naftiisa aw yanduru nowsa eega maa facalu waxay faleen niminka looma soo bixi kara waa tii ilaahay uu yidhi subxaana wa tacaala uu ku yidhi nabi ciise waxaan u soo dirayaa ama waxaan soo bixiyey addoommo anaa aan leeyahay oo laba gacmood amaba awood cid ulah oo khalqi ayna jirin ee addoommahayga tuurisiina sooma saar sooma niminka ayaga marka yaa aadi xaggoodii oo noo soo ogaani kaleyba waa la diliye naftiisana janno kusoo gadani saas ay leeyihiin weyaan saas ayay leeyihiin waayahay allahu akbar fayaquuluuna kadib waxay leeyihiin man rajul nin waa kee yashtari ama yashri nafsahu naftiisa soo iibini oo alla ka soo iibini oo yanduru eegi maa facaluu waxay faleen fayanzilu calayhim rajul nin baa usoo degi qad waطana nafsahu naftiis u diyaariyey calaa an yaqtuluu inay dilaan fayajidum wuu heli mowta iyagoo halaagsamay oo dhintay fayunaadihim uu u dhawaaqi alaa abshiruu alaa abshiruu alaa hooye abshiruu war bishaaraysto faqad halaka wuu halaagsamay caduwukum cadowgiina wuu halaagsamay fayakhruju nnaasu dadkaay soo baxayaan fayakhluuna kadibna waxay soo daynayaan sabiila mawaashihim xoolahoodii ayaa ooda ka soo qaadayaan xoolihii u xaraysnaa ayay ooda ka soo qaadayaan famaa yakuun lahum racyun daaq uma sugnaan doono xoolihii ilaa luxumuhum hilbahoodi mooyeen hilbihii nimanka juuji maajuuj ayaa xoolihii u noqon doona daaq fatashkaru kadibna waxaa weyn waxaa aad u buurata way ku buurataa calayha hilib hilbahoodii ay xoolahooda ku buurtaan ka axsani maa shakirat siday ugu buur sida ugu wanaag badan min nabaatin daaq asaabatu ay asiibta shaykan ugu wanaag badan oo shakirat ay ku buurata min nabaatin daaq xaggii asaabatu ay asiibta qadu weligeed daaq ay asiibta si kasta ha u wanaag badnaadee siday ugu buur si kasii wanaag badan ayay muxuu ahaa xoolihii ugu buurtaan saas ayuu nabigana cadayna sala allahu alay waslem xadidka ibn maaja ayaa soo saaray waana xadiidun xasanun saxiix xadiidka boqol iyo lix iyo afartanaad can abi hurayrata waxaa laga wariyay cbdiraxman sahi dawsi radi allahu taala anu arda qala wuxu abu hurayra qaala rasul rsulka ale wuxuu yidhi sala allahu alayhi waaalihi waslem ina yajuuja wamajuuj juuj iyo maajuuj yaxfiruuna way qodayaan kula yowmin maalin la arka meeshii ay ku xirnaayeen o ay ku xayirnaayeen ayay qodayaan xataa idaa kaanuu goorta ay ahaadaan yarawna xataa idaa kaaduu goorta ay sigaan yarawna inay arkaan shucaaca ashamsi qoraxda iftiinkeeda qaala wuxuu dhihi alladii kii calayhim dushooda ahaaday oo madaxda u ahaa irjicuu laabta fasanaxfiruhu waan qodaynaa qadan berri fa yuciiduhu allaahu alla weyne ayaa soo celiyay ashadda maa kaana intuu ahaaday intuga adayg badnayd xataa idaa balaqat goorta ay gaartay muddatuhu muddadoodii ay soo bixi lahaayeen wa araada allahu alla weyne uu doono an yabcaa cala annaas dadka inuu muxuu ahaa yabcahum inuu kusoo bixiyo cala annaas dadka uu kusoo bixiyo xafaruu way qodayaan xataa idaa kaaduu goorta ay sagaan sigaan yarawna shucaaca shamsi qoraxda iftiinkeed inay arkaan qaala wuxuu dhihi alladii kii calayhim dushooda ahaaday irjicuu laabta fasataxfiruunahu hadan berri ayaad qodi doontaan insha allahu tacaala ilah hadduu doono wastanaw hadalka way istina ay la imaadeenoo insha allahu ayaa yidhaahdeen fayacuuduuna ilayhi usoo laaban doonaan wahum wahuwa godkii iyo meeshii ay qodayeenne ka hi-atihi sidiisa u yahay xiina goortii tarako ay isaga tageen fayaxfiruuna way qodayaan wayakhrujuuna cala annaasi dadka ay kusoo baxayaan fayanshifuuna markaasay qallajinayaan fayunshifuuna waxay qallajinayaan almaa biyahay wada weyaan wayataxasanu naas dadkan way kaga badbaadayaan oy kaga dhufaysgalayaan minhum xaggooda fii xusuunihim dhufaysyahoodii iyo guryahooda weynaya ay mxuu aha kaga gabanayaan weyaan ama buurihii fa yarmuuna kadibna waxay ku tuurayaan bisihaamihim warmahoodii iyo leebabkoodii ila samaai samada ay u tuurayaan fatarjicu calayha way usoo laabanaysaa fatarjicu ay soo laabanaysaa calayha dusheeda u ahaaday adamu dhiig alladii kaasoo ajfada aad muxuu ahaa u badnaaday fa yaquuluuna waxay leeyihin markaas qaharnaa waan ka adkaanay ahla alardi ahlu ardad waan ka adkaanay wa calownaa waan ka sarmarnay ahla samaa ahla samada fayabcau llahu alweyne ayaa soo bixiya naqafan sangal fii acnaaqihim qoortooda kusoo diraa weeyaan fayaqtuluhum kula ayaa biha iyada weeyaan qaala rasul wuxu yih sal slm waladii alih baan ku nafsi nafsii naftayda biyadii gacantiis ay ku sugan tahay ina dawaaba alardi arlada daabooyinkeeda latasmanu way buurinaysaa wa tashkaru way buurinaysaa shakran buurasho min luxuumihim hilbahooda ay cunaysa juuji maajuujka ay ka buurartaa walafdu lafdiga ibni maajah askara iskala xadiidka imaam tirmidi ibni maajah ayaa soo saaray waana xadiid saxiix weyaan baabu lmahdiyi ninka mahdi loo yaqaano oo aakhiri zabanka soo bixi doona ayuu baabkan u baab yahay nabigeenna sala allahu caleyh waali wasalam uu khayr badan ku sheegay nasliga nabigeennana ka dhashay calayhi salaatu wasalaam oo nabiga faraciisa ku jooga calayhi salaatu wasalaam marka mahdiga lama mahdi ayaa jiro mahdi annaga aan sugayno iyo mahdi ay sugaan qolyahan shiicada shiicada ay sugaan isku mahdi manihin marka mahdiga annaga aan sugayna tan koobaad hadda weli lama dhalin oo mid adduunkan jooga ma ahan laakiin kan ay sugayaan nimanka la yidhaahdo nimankan ay sugayaan shiicada waxay leeyihiin maxamed alcaskari Eh, ayaa la yidhahdaa ama wiiloo dhali weeyaano wuu noolaa kadibna meel sirdaab la yidhaha ayuu ku qarsoomay halkaas ayuu ku muxuu ahaa eh, dadka ugu dambeysay wuu nool yahay aakhira zamanka ayuuna soo bixi doona saas ayay qabaan marka waxay ka aaminsan yihiin waxyaaba aada u xun oo taqriiban inuu xataa manzilo ilaahiya wax ku dhow uu gaara ay ka aaminsan yihiino marka taqriiban isku mahdi ma nihin kanna waxaa weeyaan nabigeena noo sheegi doona calayhi salaatu wasalaam sida uu yahay sifadiisa xadiidka boqol iyo toddobiy afartanaad can cabdillahi mscuud radi allahu taala u arda can nabi nabigeen wuxuu ka ri sal sl qal nabigan wuxuu yidhi low lam yabqa haddii aynu uusan ka baaqi noqonin min addunya addunyada ilaa yowmun maalin latawala allahu alla wuu dheerayn lahaa dalika alyowm maalinta iyada ayuu dheerayn lahaa xataa yabcaa ilaa uu ka soo bixiyo fiihi yowmka dhexdiisa rajulan nin oo minii ani xaggay ka ahaaday aw min ahli beyti ama ahlu beytkayga xaggiis ka ahaaday yuwaai uu mxua waafaqo ismuhu magaciisa ismi magacayga wasmu abihi aabihi magaciisana isma abi aabahi magaciisa u waafaqo weyaan oo muxamed ibnu cabdilah ayaa la yihahdaa yamlacu larda arab ayuu buuxiyaa qistan cadaalad iyo cadlan cadaalad weyaan waa isku mid kamaa muliat sidii loo buuxiyey dulman dulmi iyo wa jawran gaboodfal iyo dadkii muxuu ahaa la sida adduunkan looga buuxiyey ayuu cadaalad ugu buuxin doonaa xadiidkaana waa xadiid oo imaam tirmidi uu soo saaray iyo abu daawuud waana xadiis xasanun saxiixa xadiidka boqol iyo todoba sideed iyo afartanaad can umi salmata waxaa laga wariy qaalat waxay tir umi salma radia allahu taala anhu ardaha waxaan ka maqlay tiray rasuula rasuulka al yaquul isagoo la almahdiyu mahdi min citratii waa nasligayga waa faracayga weeyaan min waladi faatimata faatima caruurteeda ayuuna ka ahaaday oo sayid cali ayaa dhalay oo nasliga sayid cali ayuu ku joogaa abu dawud iyo xadiidka soo saar ibn maaja waa xadiid saxiixa xadiidka boqol iyo sagaal iyo afartanaad can abi hurayrata lagu wariyey cataama sakri dawsi qala wuxu hurayra radi allahu tacala anu arda qaala rasul rasulka wuxu yhi sal yakhruju waxaa soo bixi doona rajul nin baa soo bixi doona yuqaalu lahu loo yidhahda asufyaaniyu sufyaani ayaa la yidhahdaa sufyaani ayaa la yidhahdaa fii cumqi dimishq maxaa qoran fii cumqi dimishqa dimishq muxuu ahaa moolkeeda ama bartameed ayuu ka soo bixi doonaa wa caamatu man yatbacuhu inta raacda intu badanna min kalbin ree kalbi weeyaan waa qolo ree carbeed ka mid a ah. fa yaqtulu markaasuu waxalayn doonaa xataa yabqira ilaa uu ka uurdooxa butuuna nisaai dumarka calooshooda ilaa uu ka dooxo weeyaan oo caloosha uu ka eh, muxuu ahaa dilaaciyo owa yaqtula uu laay caruurta fatajtamicu lahum qaysun qays ayaa u aruurta qolo qaysre qayslayra u aruurta fa yaqtulahaa kadibna wuu laayaa xataa laa yamnaca ilaa uusan ka reebin danabun danabka laba macnoba waa lala aadi karaa macnaha koobaad sayn caadi ah inay noqoto saynta caadiga ah inay noqoto sidoo kalena in roob lagu fasirana waa suuragal danabun marka aan saynta caadiga iskala aadno xataa laa yamnaca ilaa ma uusan reebin danabun sayn talcatan meesha biyohoorka ah biyohoorka biyaha meesha ay ku horaan oo muxuu aha hoosayso ayaa talca la yidhahdaa ilaa uusan sayn aynan muxuu ahaa biyohoor waxba ka reebin macnaheeda muxuu yahay allahu aclam ayb wayakhruju kadibna waaa waxaa soo bixi doona rajulu nin baa soo bixi doona oo min ahli beyti ahli beytkay ka mid a ah, fi lxarati madowga meesha ayuu muxuuha kusoo bixi doona oo fa yabluqu waxaa gaari doona asufyaaniya sufyaani waxaa gaari doona ninka ahaa ayaa arrinkaas uu gaari doonaa fayabluqu waxaa gaari doona asufyaaniya sufyaani ayaa arrinkaas ay gaari uu gaari doonaa inuu meeshaas xarada uu muxuu ahaa nin ahli beytka ka ah, meesha xarada la yihahdo ama shiilamadowga usoo baxay fayabcau ilayhi wuxuu soo diri doonaa sufyaanigii jundan ciidan buu usoo diri doonaa ayaa loo soo diraya ahlu beytka nabiga ninka ahaa calayhi salatu salaam min jundihi kow fayabcau ilayhi jundan ciidan buu usoo dira oo min jundihi ciidankiis ka ah. fayazimuhum wujibini fayasiru ilayhi sufyaaniyu sufyaani laftirkiisa ayaa soo aadi biman macahu cidda la jirtay xataa idaa saara goortuu ahda bibaydaaa meel bannaan oo min alardi ardada ka mid ah khusifa bihim markaas dhulka ayaa lala gooyaa falaa yanjuu minhum kama badbaada ila almukhbiru canhum nin ka soo warramaayey oo in la laayey sheegaayo usoo sheegaayo ninkii muxuu aalubeytka ahaa oo xarada joogay mooyane qof kale oo ka badbaada malaainti kale dhulka ayaa lala gooya ayuu nabigeena cadayna sala allahu calayhi waali wasalam xadiidkaana alimaam fii mustadrakihi cala sayaxayn ayuu waxaa weyaan kusoo saaray waxuuna yihi imaam dahabi calaa sharihimaa xadiidkaas imaam buhari iyo muslim shardigooda ayuu ku ansaxay weyaan xadidka boqol iyo kontonaad can abi saciid اqudri waxa lg radi allahu an arda ana rasula rasulka sal sl qal nabigan wuxuu yidhi yakhruju waxaa soo bixi doona fi akhiri ummati ummadayda akhirkeeda almahdiyu ayaa soo bixi doona yusqiihi llaahu alla weyne wuxuu waraabin doona alkayha roob ayuu waraabin doonaa watakruju alardu riju waxay soo saari doontaa alardu arada nabaataha daaqeeda wayucti lmaala maalka ayuu bixin doonaa sixaahan isagoo weliba fiyow oo maal nadiif ayuu bixin doonaa wayakuru waxaa badan doona almaashiyatu xoolihii ayaa badan doonaan wa tacdumu lummata ummaddana way xoogeysan doontaa weynaan doontaa yaciishu wuxuu nagaan doonaa uu noolaan doona sabcan toddoba sana aw amaaniyan sideed yacni xijajan ee sanada weeyaan waa tii nabi muuse iyo shucayb dhexdooda martay calaa an ta'juranii amaani xijaj waa sideed sana fain atmamta cashran fa min cindik marka sideed sana ama toddoba sana ayuu marka ninkaas mahdi ah ayuu joogi doonaa weyaan ninkaan hore laga sheekayna oo sufyaan uga la dagaalama oo dhulka lala goyn doona sufyaanigii ninkaas hore marka waa waa mahdi kan dambana waa mahdi weyaan baabulmaski masakitaan oo dadkii suuradooda la bedelo oo doofaaro iyo daanyeero iyo wix la laga dhigo walkhasfu dhulka oo lala gooya bayna yaday saacati saacadda qiyaama horteed dhicitaan inay dhacayso ayuu baabkan u baab boqol iyo ko iyo kontonaad can abi hurayrat waxaa laga wari saki dawsi ana nabiya nabigeena sal slm qal nabigena wuxuu yidhi laa taquumu saacad saacad qiyaama dhici doonta xataa yakuuna ilaa uu ka ahaada fii ummatii ummaddayda khasfun dhullagoyn iyo maskhun suura badel iyo waqadfun cirka oo muxuu ahaa cadaab lagaga soo lagaga keena oo kor wax lagaga soo tuura ilaa uu ka dhac weeyaan xadiidka ibni ayaa kusoo saaray fi saxiixi waana xadiid isnaadu xasan baabu rafci lqur'aani qur-aanka in la qaadi doono ayuu baabkan u baab yahay waa markii ciddii ku cibaadaysan lahed meshi laga waayo kacbadaasoo lama dumin doona ha dasawaaqatay min alxabasha kii gadafyaha lahaa oo xabashada ka imaada ayaa dumin doona soomahan waa markii cid ku cibaadaysata la waayo oo dadka ay wada gaaloobaan amaba muslimiintii ay dabayshii ay qaadata nadiifka ahayd oo ilahay kusoo dira subxana wa tacaala amaba latiifka ahayd baabu rafci qur'aani qur-aanka qaaditaan la qaaday baabkan u baabay xadidka boqol iyo laba iyo kontonaad can abi hurayrata waxaa laga wariy cabdi dawsi qaala wuxuu yidhi hurayra yusraa waxaa lagu dheelman doonaa calaa kitaab illah kitaabkan lagu soo dheelman doonaa oo fa yurfacu kadibna waa la qaadi doonaa ilaa samay samada ayaa loo qaadi doonaa falaa yusbixu ma ku sugnaada fi lardi arada aayatun aayad oo min alqur'aani qur-aanka ka mid ah walaa min atawraati tawraadka laftirkiisana waa la qaadaya waa inta saxdahayd intaan muxarafka qiimo lahan iwalinjiil injiilkii wala zabuur zabuurna waxba kuma soo hari doono wayanzacu ama wayunzacu waxaa laga siibi doonaa min quluubi rijaali ragga qalbigood ayaa laga siibi doonaa qur-aankii fa yusbixuuna way waabariistaano walaa yadruuna maa huwa wuxuu yihi ma gartaan xadiidkaasna alimaam xaakim fii masarayga ayuu kusoo saaray imaam dahabin wuxuu yihi calaa sharti muslim ixaalaadta ayuu yihi axaadiid saddex kun iyo laba boqol iyo sagaal iyo toddobaatanaad wuxuu kuley undur fii qurbi saaca saacadda qiyaamo dhawaanta ay qabto xadiidka eeg ayuu ku leeyahy min calaamaati min calaamaati saaca itibaac alumami asaabiqa ummadihii hore in la dabagalo xadiidkan muxuu ahaa noo imaan doona siddeed iyo saddex iyo afartan wandur bishani daabata daabada shanigeedana waxaad eegta axaadiistan soo marnayoo saddex iyo labaatan iyo sagaashan iyo sagaashan iyo sagaasan sagaashan iyo sagaal weyaan waayahay sifa alfaslu thaani fasalka sifatu lqiyaamati sifada sifada qiyaamada ayuu baabkan mufasalkan ufasal yahay weeyaan baabu qiyaami asaaca saacadda qiyama inay ku duluci doonta calaa shiraari lkhalqi khalqiga alle kuwa ugu sharta badan ayuu baabkan u baabya weyan xadiidka boqol iyo saddexiy kontonaad can cabdillahi bn mascuud waxaa laga wariyey athaqafi caynibi alhudali cafwan caynibi wuxuu ka wariy sal slam qaal nabigan wuxuu yidhi laa taquumu saacad saacadda qiyaama ma dhici doonta ila calaa shiraari naas dadka ugu sharta badan bay kudulacdaa qiyaamada weyaan gaalo unbay kudulacaysaa inkaarqabooyin xadiidka boqol iyo afar iyo kontonaad can anas waxaa laga wari malikin khaadim rasul sl slm waradia allahu canhu ana ana rasul rasul sl slm qal nabigan wuxuu yidhi laa taquumu saacad saacadda qiyama dhici doonta xataa laa yuqaala laga dhihin fi lardi arada allah allah qiyaama ma dhacaysa ilaa laga waayo cid tiraa allah allah weyaan xadiidka boqol iyo eh, eh, shan iyo kontonaad can xudayfa ibn yamaan waxaa laga wariy radi allah an qala wuxu xudayfa qaala rasul a wuxu yiri sal slm laa taquumu saacad saacad qaama dhici doonta xataa yakuuna ilaa u ka ahada ascad annaasi adduunkan ugu dhoroobitaanka badan oo ugu wanaag badan bidunya adduunyada lukac ibnu lukac caran caran u dhalay ama nacas uu nacas dhalay ama inkaarqaba inkaarqaba u dhalay weeyaan xadiidka imaam tirmid ayaa soo saaray waa xadiid saxiixa baabu dikri suwar suur buunka iyo wamaa bayna nafaqatayn labada afuufitaan inta udhexaysa ayuu baabkan u baabaya xadiidka boqol iyo lix iyo kontonaad can abi hurayrata waxaa laga radi allahu taala anu arda qala abu hurayra qala rasul rasulka wuxu yhi sal l slem maa bayna nafqatayni labada afuufitaan inta udhexayso arbacuuna waa afartan weeyaan bunka marka la afuufa ummadda la halaaga oy halaagsamayaan iyo inta muxuu ahaa la afuufiyo kadibna ay kasoo muxuu aha kacayaan fa idaahum qiyaamu yanduruuna tan labaad ah afartan baa udhexaysa wuxuu yidhi afartan maal miya waa la weydiiyey saasaa lagu yidhi qaal wuxuu yidhi abaytu waan diiday inaan idiin sheego qaala wuxuu yidhi shahran afartan bilood miya qaala abaytu waan diiday qala wuxu yidhi sanatan afartan sana miya qala wuxu abaytu waan diiday qaala wuxuu yidhi uma yunzil allah alla in wuxuu soo dejiya min asamaai samada ma anbiya ayuu ka soo dejiyaa fayanbutuuna kadibna way soo dhashaan kamaa yambutu albaqlu sida ay muxuu aha baqasha amaba digirta iyo wixii la midka ah iyo shayga cagaarka ay usoo baxaan weeyaan laysa min insaani qof ma jiro shayun shay laysa ma ahan min alinsaani qofka bini aadamka shayun shay oo jirkiisa wax ka mid ma jira ilaa yabla wuu baabaa baaba ayuu noqdaa ilaa cadman laf waaxidan ee keliya wa huwa isagana cajbu danab lafti yar oo dabadabayd ku taalla oo dhuuban weeyaan habeenkii sheekh cabdalla oo halkaa noo imaanaya wadaadkii icjaaz alcilmi fi lkitaab wasunna waatii uu dhihi jiray haddii xataa la shiido haddii dab iyo kulayl meesha ugu badan la mariyo baasheeda ma baaba-ayso hadda hadda maanta waa la tijaabay leeyahay waalcilmu cinda allahi caza wajal wa minhu cajbudanabkaas aya yurakabu alkhalqu khalqiga muxuu laga uuma yowma alqiyamati maalinta qiyama xadiidka boqol iyo todobiyo kontonaad can abdillahi bni camr waxaa laga wari an nabig wuxu ka wari sal sl qal nabigan wuxuu yidhi qarnun waa gees qarnun waa gees weeyaan yunfaqu fiihi la afuufo weyaan xadiidkaas imaam tirmidi iyo imaam abu daawuud iyo daarimi ayaa soo saareen waana xadiis saxiixa xadiidka boqol iyo sideed iyo kontonaad can abi saciid alkhudri waxaa lagu radi allahu ta anu arda qala wuxu uhi abi saciid qala rasul ll wuxu yhi sal l slem kayfa ancamu sideen u raaxaysana wa saaxibu lqarni buunki kii u saaxiibka ahaa ama geeskii u saaxiibka ahaa qad iltaqama iyada uu muxuu afka gashtay alqarna buunki uu gashtay afka saas afka ugu hayaa idin ayuu muxuuha sugaya weyaan mataa yumar goorta la fari binafqi afuufitaan oo fa yanfuqu afuufooyaan fa kaana daalika waaba arrinkaas iyada oo haqula uu ku culsaaday calaa asxaabi nebi nabiga saxaabadiisa way naxeen weyaan fa qaala lahum ku yidhi quluu waxaa tidhahda xasbuna allah wa nicma alwakiil cala allahi tawakalna xasbuna kaafiga naga allahu alla weyne weyaan wanicmu nicma waxaa u nicma alwakiila wakiilna huwa isaga weyaan cala allahi alla weyne dushii ayaan tawakalna tala saaran dhaha ayuu yidhi xadiidka imaam tirmidi soo sar waa xadiis saxiixa xadiidka u dambeya casharka insha allahu tacala boqol iyo sagaal iyo kontonaad can abi hurayrata radi allahu taala an arda qala wuxu yhi abu hurayra qaala rasul la wuxu yhi sal l slm ina darfa saaxiba asuur ninka buunka afuufkiisa malaga afuufka buunka afuufkiisa loo xil saaray ina darfa saaxiba asuur buunka malaga saaxiibkii oo loo xil saaray araggiisa iyo ishiisa e mundu ukila bihi zamankii loo wakaashay oo loo xilsaar laga soo bilaabo mustacidun waa diyaar weyaan saas ayuu mxuu ahaa diyaar u yahay yanduru wuxuu eegaa naxwa alcarshi carshiga xaggiisa ayuu saa u eegayaa makhaafata an yumara in la faro baqitaan uu ka baqa qabla an yartada ilayhi darfuhu aragiis intuu soo laabanin ka hore in la faro ka caynayhi labadiisa indhoob aba iyadoo kowkabaani laba muxuu ahaa xidig kowkabaan laba xidig duriyaan iftiin badan oo kale saas ayuu u eegayaa hal mar xataa gambar ma dhahay ilaa muxuu ahaa maalinta la uumay oo loo dhiibay ilaa qiyaamada ay ka dhacdo oo laga wax ka afuufuwayaan wuxuu ka baqayaa isagoo indhaha saasun usoo laabay in amarka la siiy saasuu eegaya carshiga alle ayuu eegayaa xadiidkaas alimaam xaakim ayaas muxuu ahaa wariyey ama soo saaray imaam dahabin wuxuu yihi calaa sharti muslim hada wallahu aclam wsala allahu wasalam ala abdi rasul mustafa